بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ونزول عيسى بن مريم فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج halkaas wuxuu ku xidhan yahay hadalkii hore min dalika waxyaabaha nebigu inoo sheegay in la rumeeyo ay waajibka tahay waxaa ka mid a ashraatu saaca saacadda qiyaamadeeda yani saacadda calaamaadkeeda tii buu marka tusaalayaal u sameeyey calaamaadka qiyaamada wuxuu yidhi milu khuruuji dajaal dajaal soo bixidiisa oo kale wa nuzuuli ciisa wa milu nuzuuli ciisa saasay noqonaysa iyo ciise soo degiddiisoo kale ibna maryama fayaqtuluhu markaasuu dilaya ayb waa mihaalkii labaad calaamaddii labaad weeye oo calaamaadka saacadda ee waaweyn ka mid ah soo degidda nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam uu dhulka imaan doono oo soo degi doono soo degiddaas waxaa tilmaamaya axaadiis aada u fara badan oo culimmada qaar badani ay leeyihiin waxay gaadhaysaa xaddu tawaatur axaadiisu nusuuli ciisa waxay leeyihiin tawaatur bay gaadhaysaa ibnu jariir itabari ibnu kahiir iyoba fii tafsiirihi in badanoo riwaayaadka ka mida keenay waxaa jamciyey Eh, ninka la yidhaahdo maxamed maxamed anwar shah alkashmiri kitaabkiisa altasriix bima tawaatara fii nuzuuli اlmasiix ayuu axaadiistaa ku ururiyey ilaa toddobaatan xadiis buu gaadhsiiyey taqriiban marka waa mutawaatir weliba ziyaada u eh, wuxuu soo naqayeen culimmada qaarkoodna in laysku waafaqsan yahay allahuma bacdu lfiraq oo lunsan mooye soo degitaanka nabi ciise calayhi salaam waa masale ahlu sunnuhu ay isku waafaqsan yihiin alimaamu safarini waa ka odhanaya wa ama alijmac faqad ajmacat اlummatu cala nuzuulihi walam yukhaalif fiihi axadu min ahli الshariica inuu soo degayo ummaddu way isku waafaqday mana khilaafin axad dadka ahlu shariicada ka mid ee waxaa inkiray buu leeyay falaasifada iyo dadka diinlaawayaasha oo khilaafkooda aan la tirsanaynin qiimo uusan ku fadhiyin ayb qolyaha inkiray waxaa ka mid a nimanka la yidhaahdo muctasilada iyo caqlaaniyiinta mucaasirka ah masalan qaadiyaaniyadoo kale firqadan qaadiyaaniyada la dhehee nebi sheegata nebiga maxamed ka dambeeyey sal alay wasalam iyagu islaam ma aha wakadalika caqlaaniyiinta qaarkood oo mucaasiriin ah fikraddii muctasiladay ku ta'afureen sida in la yidhahdo shaltuut oo kaleeto fii kitaabi lfataawa xasan turaabigan isagana shareecada wax badan oo ka mid a ah inkiray suudaaniga ah, ninka la dhihi jiray maxamed cabdu oo rashiid rida sheekhiisa ahaa yani daa'ifa min alcaqlaaniyiin oo mucaasiriin ah, ayaa iyaguna inkiray ayb inkaarkoodaasi wax macno weyn kuma fadhiyo laakiin leanna waxa weeyaan masaladu mar hadday axaadiistu ku asaxdo ninkii inkiraay isagunbaa iska hadlay warkiisu qiimo weyn marka kuma fadhiyo axaadiista ku soo aroortay waxaa ka mida soo degitaankiisa qur-aanka laftiisa waxbuu ka tilmaamay nebi ciise calayhi salaam inuu aakhiru zamaanka soo degi doono waxaa ka mida masalan axaadiista ku timid xadiisu abi hurayra oo uu leeyahay nebigu sal alay wasalam alambiyaau ummuhaatuhum shataa wa diinuhum waaxid nebiyada hooyooyinkood waa kala tagsan tahay diintooduna waa mid yacni waxay ka dhigan yihiin Eh, sidii caruur isku aabba ah laakiin hooyooyinka ku kala tagsan baha kala tagsan laakiin isku aabba ah waxaa laga wadaa diinta asalkeeda way ka midaysan yihin abtirka rasmiga ah oo diinta asalku ah way ka midaysan yihin laakiin waxay ku kala digadisan yihiin sharaa'icda sida hooyooyinkaas caruurta wada dhashay ee eh, ay ku kala duwan yihiin oo kaleeto markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam wa ana awla annaasi biciisa bni maryam ciisaha ina maryama anaa u awlaysan buu nabi uri sal alay slam liannahu lam yakun baynii wa baynahu nabiyun aniga isaga wax nebiya nooma nooma dhexaynin yani nebigii ku xigay buu ahaa wa inahu naazilun faidaa ra'aytumuuhu facrifuuhu buu nabi sal lay slm wuu soo degi doonaa ee markuu yimaado garta fainahu rajulu marbuucun ila alxumrati walbayaad buu nabi sal lay slam waa nin muxuu ahaayey nin dhexaad ah ninaxaad aadna uma dheera aadna uma gaabna ila alxumrati waalbayaad yacni cadiin iyo wuxuu u dhexeeyaa casiin yani guduud iyo cadiin buu udhexeeyaa midabkiisu kaana ra'sahu yaqduru wain lam yusibhu balal buu nabig sal lay slm madaxiisa waxaad moodaa inuu dhibdhibcahayo biyo ka dhibcayaan xataa yayna biyaba asiibin oo biyoyaysa gaadhin yani madaxiisa waxaad moodaysaa inay timihiisa madaxiisu qoyan yihiin oo biyo ka dhibcayaan siday u dhalanayaan wainahu yaduqu asaliiba wayaqtulu lkhinziira wayadacu ljizyata wayafiidu lmaalu buu nabi sal lay slm markuu yimaado saliibka wuu jejabin macatabka macatabkan kristiyaanku ay yidhaahdaan nebi ciise daldalidiisii buu ka soo jeedaa oo astaan u yahay macatabkaasuu ku bilaabi horta isaguu jejabina doofaarkana wuu dilaya iyadana waa qodobka labaadee nasaaradii kristiyaanku hilibka ay ka dhigtaan cunaan wayadacu aljizyata jizyadana wuu dejinayaa waxaa laga wadaa diinteenna islaamka gaalada marka lala dagaalamayo hadday ogolaadaan inay jizye bixiyaan waa la daynayaa sidaasaa lagu nabadgelinaya oo lagu ilaalinaya marka qodobkaa isaga ahoo jizyada in lagu nabadgelaya abuu meesha ka saaraya wuxuu odhanayaa yaa imaa dil yaa imaa islaamnimo oo ma isagaa nasakhay shareecadeenna qodobkaas maya nebigaan sheegay inay nasakhmi doonto nasakhideedaa laakiin wakti leh oo waxay ku eg inta nebi ciise ka imaanayo jizyadu hadduu nebi ciise yimaado jizyadii khalaas nebigaaba sheegayba in la nasakhayo markaa xukunkeeda waa la bedelay saas way xoolaha ayaa badanaya buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida riwaayo kale tilmaamayso xoolaha dadku ay haystaan baa aada u badanaysa barwaaqadaa badanaysa ilaa miskiin wax qaataba laga waayay wayuqatilu الnaasa clى اlإslaami xatى yuhlika allahu fii imaaratihi almilala kulaha hayr اlislam buu nabg sal sl diinta islaamka ayuu ku dagaalamaya ilaa ilaahay tabaaraka wa tacala uu imaaradiisa madaxnimadiisa allah tabaaraka wa uu diimaha kale oo dhan uu baabi'iyo isagaa sababtiisa macnaha islaamka waxaan ka ahay waxataa yuhlika allahu fii imaaratihi masiixa adalaala masiixu dajaalna masiixa oo baadida dadka yani baadiyeeyana isagana wakhtigiisaasuu ilaahay tabaaraka watacala ku halaagi doonaa alacwar alkadaab ishalla aaya beenta badnaa wa taqacu alamanatu fi lardi buu nabg sl lay slm dhulkana ammaan baa dhici doona ammaan ayaa dhulka wada gaari doona xataa yarca lasad xataa yarca alasadu maca alibil wannamiru maca albaqar waldihaabu maca alhanam buu nabg sal lay slm ilaa libaaxu uu geela iskala daaqo oo baalkan la yidhahdo shabeelkuna uu lo-da la daaqo oo bahasha yeyda la yidhaahdana ay adhiga iskala daaqdo wax wax cunahay mama jiraba libaaxii geelu iskala daaqi ma cunahay shabeelkii lo-du la daaqi ma cunahay saa u taaban maayo yeydii adhiga iskala daaqi ma cunayso ammaan baa dhacaya watalcabu sibyaanu bilxayaati buu nabir sal lay waslam carruurta yarkii waxay ku ciyaarayaan abeesooyinka laa yaduru bacduhum bacdan qaarkood qaarka kala dhibi maayo halaqa iyo abeesooyinkana carruurta yarka intay qaqabtaan bay isaga ciyaarayaan mana qaniinayaan yalbasu arbaciina uma yatawafa allahu wayusallii calayhi almuslimuun buu nabir sal lay slam afartan buu joogayaa dhulka kadibna eh, allah oofsan doona muslimiintana ku tukan doona sanadkiisu xadiidkaasi waa xasan shariica fi laajuri buu ku yimid ayib xadiiska ku timid marka way fara badan tahay saxiix muslim saxiix bukhari iyo keyrkii way ku soo aroortay waxaa ka mid a ah masala xadiisu jaabir bn cabdillahi wuxuu yihi rasuulku sal alay waslam yanzilu ciisa bnu maryam ciisa soo degaya fayaqulu amiiruhum almahdiyu muslimiinta marka waxaa amiir u ah oo madax u ah hogaaminaya mahdiga markaas mahdigii baa wuxuu ku leeyahay tacaala salli bina ciisaw kaalina tuji buu leey markaasuu ciisa wuxuu leeyay laa maya ina bacdahum amiiru bacdin takrimat allahi lihadihi اlumma qaarkiin qaarka kale idinkaa isu amiir ah waana karaamayn ilaahay ummadda nebi maxamed uu karaameeyey saas manaa yani amiir idiin noqon maayo maxaa yeele ummaddii nebi maxamed baatiin salawatu rabbi waslamu caleyh sanadkiisu waa jadid xadiidkaas sida ibnu qayim uu leeyahay kadalika waxa weeye xadiidka kaleete isaguna ku yimid fi saxiixi lbukhari saxiix muslim labadaba ku yimid min xadiidi abi hurayra wuxuu nabigu uri sal lay wasalam waladii nafsii biyadihi layuushikana an yanzila fiikum ibnu maryama xakaman cadlan ilaahayga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waxaa dhow inuu soo dego ina maryama waa nabi ciise asaga oo xaakim oo garsooro ah caadil ah ayuu idiin imaanayaa fayaksiru asaliiba wayaqtulu alkhinziira wayadcu alxarba markaasuu saliibka jabin oo doofaarka dili oo dagaalka dejin yani wax weeyaan dagaal buu qaadi waay wayafiidu almaalu xataa laa yaqbaluhu axadun xoolaha aad u badanayo yani wax way shubmaya sidii biyo oo kale ilaa aan wax aqbalaba la waayaba wax qaataba heli maysa sadaqadaad la wareegi waad la wareegi waad la wareegi maalinta dhan hadda masaakiintaa wareegeysanaya wax wax siyala laakiin markaa kii waxayi baa wareegeysan doona wax ka qaatana waayi doona hataa wax kam ka dhahaya ma helay laanna nin walba goonidiisu u dhergayba waaba la dhereegsan yaa wax ku falhay waxaag xataa takuuna asajdatu alwaaxidatu khayran min addunya wamaa fiiha buu nabi sal alay slam xilligaa isaga ah halkii sujuud ah siday daacada u qiimo badan tahay <clears throat> halkii sujuud ah baa ka khayr badan oo dadka uga khayr badan adduunyada iyo waxa dhexdeeda yaallo oo dhan kadibna abu hurayra xadiiskaa markuu wariyey wuxuu leeyahay iqra'uu in shi'tum haddaad rabtaanna waxaad akhridaa nebi ciise inuu soo degayo aayadda qur-aanka akhriya wain min ahli اlkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mowtihi wa yowma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida aayaddaasaaba kutusi buhi inay soo degay ahlulkitaabka ka mid ma aha axad iyaga ka mid ilaa haddii uu ka mid yahay wuu rumayn doonaa nebi ciiseu rumayn doonaa intuusan dhimanin maalinta qiyaamadana nebi ciise markhaati buu ku noqon doonaa wuu ku markhaati furi doonaa xadiikaasi waa xadiis buhaari muslim aa soo saaro saxiix wuxuu tilmaamayaa marka ayaddaas tafsiirkeeda culimmadu waa ku kala gedsan yahin lakin tafsiirkaas uu abu hurayra tilmaamayo oo inay tilmaamayso nebi ciise akhiru zamaanka inuu soo degi doono wabittaali inay ahlulkitaabka wakhtigaa jooga ay rumayn doonaan waxna uu layn doono la dagaalami doono macnahaas in aayadda lagu fasiro ayaa xoog badan ayb nebi ciise calayhi salaam markuu soo dego marka <clears throat> wuxuu dilayaa ee dajaal buu dilaya inuu dajaal dilayo axaadiisteeda waa kaa soo marnay soo ma a ah, shalay baan soo marnay aan soo sheegnay macnaha inuu dili doono oo intuu soo dego uu raadin doono wuxuu ku soo degi doonaa nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam muxuu ahaayey dimashq almanaaratu albaydaa sharqiya dimashq buu nabi sal ly slam manaarada cad oo magaalada dimashq dhankeeda bari ah halkaasuu kusoo degi doonaa marka uu soo degayo laba malag ayuu labadooda garbab labadooda garbood buu cuskan yahay isagoo dhinacyaha cuskan buu dhulka imaanaya laba malag baa keenaya macnaha oo dhulka kusoo degaya markaasu wuxuu raadsanayaa dajaal dajaal oo markaa intuu dhulka maray fasaadiyey oo meel walba maray oo wax badan dhib badan geysa ayuu raadinaya markaasu wuxuu kula kulmayaa meesha la yidhaahdo baabu luddin baabu luddi waxa weeye waa magaalo yar oo baytulmaqdis agteeda ah shalay waxaan u malanaya carabka waxaan marinay eh, suuriyu ku dilaya waan carabka marina aan u malanaya ama dimashik buu ku dilaya dimashik waa meesha uu kusoo degaya nebi ciise halkaa markuu kusoo dego buu raadsanayaa wuxuu ugu tegayaa dimish meesha la yidhaahdo eh, muxuu ahaayey baytulmaqdis agteeda baabu luddi mee la yidhahdo halkaasuu ku dili doonaa marka halkaasuu ku dili doonaa nebi ciise caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam xadiidu nawaas ibnu samcaan fii saxiixi muslim baa macnaha tilmaamaya ayb wanuzuulu ciisa iyo ciisa soo degiddiisaa ka mid ah waxyaalaha ashraatu saaca ciisa bni maryam fayaqtuluhu markaasuu dilayaa masiixu dajaal buu dilayaa oo uu ka takhallusaya macnaha xadiistaas nebiga sal ly slam baa faa'iideynaysa nebi ciise markuu ka takhalluso uu dilo kadib dhulka waktibuu sii joogi doonaa ayib markuu dajaal dilo kadib toddoba sanuu sii joogi doonaa toddobadaa sano ee ka dambaysa nebigu wuxu uhi sal alay aslam laysa bayna itnayni cadaawatun dadka noola joogaay dilka dajaal kadib nabiciisa iyo wakhtigiisa joogaay laba iyaga ka mid a wax cadaawadi kama dhexayso dad isjecel xumaantii iyo cuqdadii baa laga saaraya quluubtooda markuu waxoogaa joogo oo dabcan ay yimaadaan yaajuuj iyo wamaajuujka soo socda nabiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku soo dirayaa dabayl qabow oo khafiif ah uma yursilu allahu riixan baaridatan min qibali shaam falaa yabqa cala wajhi اlardi axadu fii qalbihi mihqaalu daratin min khayrin aw iimaan ila qabadathu Ah, waqti markuu joogo ayaa xagga shaam alla wuxuu ka soo dirayaa dabayl qabow oo khafiifa naacow ah dabayshaa iyadaa marka waxay nafta ka qaadaysaa <clears throat> cid kasta oo qalbigiisa iimaan yar uu ku jiray oo dhulka joogay bayy aadaysaa dadkaasay marka nafta ka ururinaysa ka qaadaysa ilaa nebigu uu tilmaamay sal lla alay slam xataa mid iyaga ka mida dadkaas hadduu buur salkeeda galo buur dhexda hadduu ka galo beerka ka fadhiiso meeshaasay ugu tegaysaa nafta kaga soo qaadaysa waxay ka tegaysa ma waa riix loogu talagalay mu'miniinta kooxda ugu dambaysay dhulka ku hadhi doonta ee dhulka ugu dambaysa ka tegi doonta inay nafta ka qaado oo nabciisa kooxda la socdaa maa ayib dadkaasay marka nafta ka qaadi markay nafta ka qaado dhulka marka waxaa ku soo hadhaya dad aan diin lahayn wax iimaan leh oo laa ilaaha ila allahu leh ama allah allah leh dhulka kusoo hadhi maayo gaala dhulka isugu saaraysa saas maana xadiis saasuu tilmaamaya fa shiraaru nnaasi fii khifati atayr wa axlaami isibac buu naburi sal ly slm dadka markaa soo hadhay sharka iyo fasaadka say ugu degdegayaanna sida shimbiraha duulo oo kale waay yacni sida ay iyagu isugu xadgudbahayaanna waa sida caqliga duurjoogtoo kale waay dad noocaas oo kale ah yatahaarajuuna tahaaruj alxumur sida dameerahoo kale isu fuulahayaan waxaan akhlaaq lahayn oon diin lahayn oon caqli lahayn waa dhulka kusoo hadhi doona dadka noocaasa oon wanaag iyo shar iyo khayr midna kala garanaynin kuwaasay qiyaamada ku duldhici doonta xilligaasuu shaydaanku u imaanaya markaasuu wuxuu leeyahay alaa tastajiibuun war maydaan yeelaynin maad ajiibtaan markaasaa waxay leeyihiin famaa ta'murunaa yeellayo maxaadna amraysaa bay leeyihin maxaan yeella maxaan kaa qaadanaa fayamuruhum bicibaadati alawsaan asnaamta inay caabudaan buu marka amrayaa ayagoo saas ku suganoo akhlaaq xumona diin bini aadamnimaduba ka baxay oo xayawaan ah asnaamna caabudahay ayaa marka suurka lagu afuufayaa dadkaa way marka dadka qiyaamada ku duldhici doonta amaa dadka ahluliimaanka ah ayagu intayna qiyaamadu dhicin ayay ka hormarayaan kooxda ugu dambaysana waa kooxda nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam uu la socdo oe nafta laga qaadi doono dabayshaasi nafta ka qaadi doonto kooxda ugu dambaysa muminiinta way macna ayb wakhuruuju yajuuja wamajuuja a wa khuruuji yajuuja wamajuuj ashraada saacada waxaa ka mid a ayadana khuruuju yajuuja yajuuji wamajuuj soo bixidooda yajuuj iyo wamajuuj waa hal magac wa hal qolu magacu yah soo bixidooda iyaguna ay soo baxayaan ayaa iyadana la mid a ashraada saacada ka mid a macna yajuuji wamajuuj waa calaamada saddexaad oo ka mid a calaamaadka qiyaamada ee waaweyn soo bixidooda iyo soo daahiridooda yaajuuj iyo wamaajuuj waa laba ummadood eh, oo ka mid ah bini aadamka ka mid ah oo jooga oo sida kitaabka iyo sunnadu ay ku tusayaan haddaba dhulka inugu dhalnool oo ninkii la dhihi jiray dulqarnayn fii suurati alkahfi allah tabaaraka wa waa ku sheegay boqorkii la dhihi jiray dulqarnayn markuu aaday dhanka bari ee dhulka ayuu la kulmay alla tabaaraka watacala waa ka yidhi xata ida balaga bayn xata ida balaga bayna asadayni wajada min duunihima qowma laa yakaaduuna yafqahuuna qawla qaluu ya da lqarnayni ina ya'juuja wama'juuja mufsiduuna fi اlardi fahal najcalu laka kharjan cala an tajcala baynana wa saddaa saas way macana yani wuxuu u tegey markuu dhanka bari aaday waxyaaluhuu kula kulmay waxaa ka mid ahaa meel wuxuu gaadhay sadi ah awd ah teed xidhan markaasuu meel ka sokaysa wuxuu kula kulmay dad degan dadkaasoo aan hadalba fahmayninba laa yakaaduuna yafqahuuna qawlaa malaha ma luqadiisii bayna garanaynin adugu dad hadlaya way yihiin bini aadam bay yihiin waaba komba wayba u dacwoodeenba markaasaa waxay ku yidhahdeen dilqarnaynow nimanka yaajuuji wamaajuuji la yidhaahdo waa niman dhulka fasaadiya oo dhib badan na dhibe waxbay dilayaan waxbay kharibayaan waxbay dhacahayaan waa niman dhulka fasaadinaya ee niyo intaan kharash siino annagiiyo iyaga dhexdo dhexdanada maad awd dhigtid waxna kala awdoona kala xidha sadi amaad noo samaysa ah. markaasu wuxuu yidhi maa fakadnii fiihi rabbii khayrun wuxuu alla imakaniyey iyo wuxuu gacantayda geliyey baa ka khayr badan waxaad haysataan fa axiinuunii biquwatin ajcal baynakum wa baynahum radma ah rag iyo ciidanuun igu caawiya waan idin kala xidhi idinkiiyo iyaga sadi baan idiin dhexaysiine uun raggii shaqada qaban lahaa un isiiye kharash iska dhaaf waxba haysiinine marka waa ka sadiga dhisay laba buurood oo dhexdooda ay ka soo bixi jireen ayuu labadii buurood dhexdoodiibuu dhisay oo biraha yaryarka ahe muxuu ahay biro yaryaroo la jarjaray ayuu intuu isa saartaaray oo dhisay dhisay dhisay markuu labadii boorood simay oo duleelkii dhexdooda ahaa uu buuraha la simay ayuu marka bahalkan daamurka la yidhaha ii keena markaasuu ku dhalaaliyey meel waxay noqotay marka aanan la fuuli karin mana fuuli karaan hoosna kama duleelin karaan ma soo bixi karaan marka halkaa meel baana u furayd meeshiina isagaa xiga ayib marka sida qur-aanku tilmaamay mana duleelin karaan mana soo fuuli karaan oo dee waa sibsib waa daamurkiibaa maray oo waa sibsib oo way ka dhacayaan mana duleelin karaan oo si kasta hadday u rafaadaan ma duleelin karayaan waqti ilahay ku talagalay mayso tabaaraka wa tacaala marka nimankaas waa asalkooda marka la fiiriya jinsigooda jinsigoodu aadam dadku dhalay bay ka mid yihiin aadam baa dhalay sideennoo kale isku asal baana waa caruur carruurtii aadam waay ma aha jinna ma aha muxuu ahaay e, geedana kama samaysma waa bini aadan inagoo kalea waay macnahana waxaa kutusaya xadiidka nebiga sal lla alay waslam fi saxiixayn ku yimid inay asalkoodu ay bashar yihiin waxaa kutusaya xadiidka aakhare marka la tago allah tabaaraka wa maalinta qiyaamada wuxuu dhihi doonaa yaa aadam aadamow markaasuu leey labayka wa waalkhayru fii yadayka hee allow ku yeelay khayrna labadaada gacmood buu ku jiraa markaasaa rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa akhrij bacta annaar naarta dadkii loo soo saari lahaa ee loogu talagalay ina inay galaan soo bixi baa la leeyahy ka soo saar dadka carruurtaada markaasaa wuxuu ihi wamaa bactu nnaar wamaa bactu nnaar naarta bacfigeeda iyo dadka loo soo saaraya maxay yihiin rabbiyow markaasa alla wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacala min kulli alfin tiscu miatin wa tiscatan wa tisciin ah, kunkiiba waxaad ka soo saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo saar baa laleeyahy naarta dadka loogu talagalay waa kuwaas kunkiiba halbas ayuu ka imaanaya oo janno loogu talagalay wuxuu nebigu sal ly slam fa cindahu arrintaasi markay dhacdo ayaa yashiibu sagiiru watadacu kullu daati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukara walaakina cadaab allahi shadiid markii kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan naar loo sii wado oo adiguna meesha aad taagan ood isleedahay koloma kunkaad geli doontaa mise halka soo hadhay baad geli doontaa markaasaad da'yartu ciroobi doontaa bu nabi sal alay slam ilaa waxaa keena cirada waxaa keena masaa'ibtaa keenta sooma ruuxa haddii culaysyo iyo murug iyo cabsi iyo noloshiisa ay u badato iyo culaysku ku bato ruux waa ciroobaya xataa dhallinyaraba ha ahaadee maalinkaasaa dhallinyaradu ciroobaysaa oo ruuxii yaraa ee da' yaraabaa yaa ciroobay haweenaydii uurka lahaydna uurkii bay soo ridaysaa dadkii baad arkaysaa iyagoo sarqaansan ood moodaysa inay sarqaansan yihiin mana sarqaansanee cadaabka ilaahay baa adag soo ma sida qur-aanku sheegay ayib macnaa yani inay sarqaansiimid mudda waxa weye ruux intuu khamro cadday sarqaansanoo waxba kala garanaynin oo kolba meel u ordahayaad moodaysaa laakiin sarqaan ma jiro dadku khamro ma cabina laakiin cadaabka rabbiya dhibka yaallaa culus hawshaasay marka la sarqaansan la wareersan yihin dadku markaasaa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxay yidhahdeen nebiga wa ayunaa dalika alwaaxid bayn rasuulka ilaahi halkaa ruuxii badbaadaya jannada gelaya kunkiiba ka badbaadaya kaa nagee wey hadiiba kunkiiba hal xabo oo janno gelayo oo kaasi keebuu noqon doonaa wa meesha waa lagu waa lagu rogmay waa lagu baaba'ay baa layidhi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam abshiruu faina minkum rajula wamin ya'juuja wama'juuja alfan buu nebigu sal lay slam ha bishaaraysta buu nebi sal lay slam yaani kunka aad arkaysaan hal nin idinkuu idinka imaanaya kunka kalena waxay ka imaanayaan ya'juuj iyo maajuuj bay ka imaanayaan intaa naarta lagu xaraynayo yajuuj iyo maajuuj bay ka imaanayaan halka jannada gelayana idinku idinka imaan buu nabigu sal alay slam marka yani xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa yaajuuj iyo wamaajuuj waxay ku jiraan caruurta nebi aadam ee la leeyahay soo saar ciddii naar loogu talagalay soo ma sidaas daraaddeed waa tarankii iyo caruurtii ka tarantay nebi aadam isku asal baynu nahay waa ibni aadam caadi yaajuuj wamaajuuj ayb xaggee bay ku nool yihiin dhulka meel ka miday ku nool yihiin allahu aclam meeshay degan yihin laakiin nusuustu waxay tilmaamaysaa dhanka bari inay jiraan goorta ay soo bixi doonaanna waa qiyaamadu markay soo dhawaato ayay soo bixi doonaan nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waktigiisii sidoo kale xadiidka saxiixeynka ku yaalla mar buu isagoo hurda ayuu nebigu sal lla alay wasalam hurdada ka soo booday xadiidkii zaynab ibni jaxsh hurdaduu ka soo booday markaasu wuxu uhi laa ilaaha ila allah waylun lilcarabi min sharin qad iqtarab halaag carab buu usugnaaday shar dhowaaday xaggiisuna uga sugnaaday futixa alyawma min radmi yajuuja wamajuuja milu hada buu nabir sal lay waslam yani yajuuji wamajuuj sadigii ku xidhnaa waxaa laga furay buu yidhi intaasoo kale waxallaqa biasbicihi alibhaama walatii taliiha wuxuu marka nebigu wareejiyey suulka iyo farta ku xigtuu saa isugu qabtay intaasoo kale ayaa laga furay buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh marka qur-aankuna waa tilmaamay axaadiista nebiguna axaadiis fara badan baa kusoo aroortay yaajuuj iyo wamaajuuj jiritaankooda aayaddan hadda sheegaynay fii suurati alkahfi waata lagu tilmaamay fii suurati alambiyana aakhirkeeda allah waa ka ku sheegay tabaaraka wa tacaala xata ida futixat yaajuuju wamaajuuju wahum min kulli xadabin yansiluun waqtaraba wacd alxaqu faida hiya shaafisa ayb aayaddaasi marka waxay tilmaamaysaa inay soo bixi doonaan oo la furi doono markii la furana inay meel kasta oo sarrayso dhulka ka mida ka daadan doonaan oo kasoo soo daadegi doonaan yabooha rabbina waa dhow yahay baa la yidhi waa marka qiyaamadu ay soo dhowdahay xadiidka nebiguna sidoo kale fii saxiix muslim waxauu nebigu ku tiriyey calaamaadka waaweyn oo nebigu wuxuu yihi qiyaamadu ma istaagayso ilaa aada horteeda aragtaan toban aayadood toban calaamadoo waaweyn ilaa aada aragtaan qiyaamadu ma dhacayso tobanka waxaa ka mid a ah addukaan qiiqaa ka mida qiiq adduunka qabsan doona waxaa ka mid a ah dajaal daabaddaa ka mid oo inoo soo socoto waxaa ka mid a ah qoraxdoo ka soo bixi doonto dhankay u dhacdo oo inoo soo socotaa waxaa ka mid a ciise soo degiddiisa oo tii haddaan soo marnay waxaa ka mid a ya'juuj iyo wama'juuj oo tan haddaan taagannahay waxaa ka mid a alaau khusuufaatin aw khusuuf saddex dhulgooyo oo waaweyn oo dhici doona khasfun bilmashriq wakhasun bilmaqrib wakhasun bijaziirati alcarab buu nabig sal lay slm hal dhulgooyo waxay ka dhici doontaa dhanka bari ee dhulka hal dhulgooyana dhanka waxay ka dhici doontaa galbeedka iyo qoradhaca hal dhulgooyana waxay ka dhici doontaa jaziiradda carabta hal dhulgooyo caadiya maaha dhulgooye oo dabiiciya maaha waa wax ka baxsan wixii bini aadamku uu arki jiray wa aakhiru dalika naarun buu nabi sal lay slam waxaa ugu dambaysa tobanka aayadood calaamadda ugu dambaysa waa dab ka soo bixi doona xagga yaman tatrudu nnaasa ilaa maxsharihim buu nabig sal lay slm oo dadka u caydhsanaysa oo u kaxaynaysa xaggii bannaankii laysugu tegi lahaa banaanka maxsharka uu ka dhici doono qiyaamadu ka dhici doonto waa shaam waa waa dhulkan suuriya iyo urdun iyo falastiin iyo ardulmaxshar waa halkaa waay meesha laysugu keeni doono dadka halkaas waay marka yaman intay dabkaasi ka kaco ayuu dadka xashrinayaa dadkuu soo kaxaynaya dabaduu ka soo maraya dadkii waa geedi waa guurayaan dabkiina waa daba guurahayaan kolba meeshay habeen degaan dabku wuu la daba degi ah, meeshaas wuu la degi haddana markay guuraan wuu sii wuu ka daba siqi suu u wado u wado u wado meeshii loogu talagalay buu geynaya marka markaa bay marka meesha saasu ka dhacayso macana marka xadiiskaasi fi saxiix muslim isaguna kay ku yaallaa macna ayib marka yaajuuj iyo maajuuj xadiistoodu waa fara badan tahay muxuu ahaayey oo eh, xadiista nebiga sal lay slam tilmaamaysaa way badan tahay eh, waktiga ay soo baxayaanna waxay ku beegan tahay taqriiban marka nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam intuu dajaal dilo isagiiyo mu'miniintii ay dhulka joogaan markaas weeye marka ay soo baxayaan oo waxay ka dambeeyaan ciise soo degitaankiisa iyo dilka dajaal markaa kadib wey markay ku beegan yihin yajuuj iyo maajuuj soo bixitaankooda waxaana tilmaamaya macnahaasi xadiidka nawaas ibnu samcaan fii saxiixi muslim buu isaguna ku yaalla nebigu wuxuu markuu ka warramayay dajaal wuxuu yidhi fa baynamaa huwa kadalika masiixu dajaal oo sidaa macnaha u socdo oo dhulka fasaadinaya id awxa allahu ilaa ciisa baynama waxaa tidhahda fa baynamaa huwa kadalika mar ay arrinku sidaasoo nebi ciise iyo mu'miniintii ay dhulka joogaan ayaa id awxa allahu ilaa ciisa alla nebi ciise wuxuu u waxyoonayaa annii qad akhrajtu cibaadan lii laa yadaanii liaxadin biqitaalihim ciiseoo waxaan soo saarayaa addoommo kuway ah oo cid awoodi karta la dagaalankooda ayna jirin cidina ayna ishortaagi jirin ayaan soo saaray haweenta hadlaysa amusdha ayb markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay faxariz cibaadii ila tuur ciisow addoommadayda waxaad yani waxa weeye e, waxaad ku xifdidaa ood ku ilaalisaa buurta ah, muminiinta kula socda buurta la aad baa la leeyahay buuraha ku carara ilaa wixii la iskama dhicin kareen cadowga haddaadan sideedaba iska dhicin karin shafka looma dhigo soo ma cadowku hadduu kaa xoog badan yahay waa laga xeeladaystaa sunnaday ku taallaa nabiga sal alay aslam dagaalkiisa mu'ta ma ahayn dagaalkii muxuu ahaayey e, saxaabada badan ay ku dhinteen markii dambena uu ciidanka soo badbaadiyey ninkii la dhihi jiray khaalid soo maha u nebigu jiray sal alay wasalam seeft waxaa qaaday calankii sayfun min suyuuf illah fafataxa allahu calayhi soo fataxa allahu lahu fatxi buu nebigu ka cabiray sal lay slm ciidankii muslimiinto khatar ugu jiray in la baabi'iyo hadduuba soo badbaadiyo waa fatxi waay nebi ciisena mar haddaadan ka hortegi karin yaajuuj wamaajuuj lama dagaalami kartaane buuraha ku carra oo meelahaasi ku nabadgala saas way mar mar bay macnaha ay xikmaddu ku jirtaa inaadan shafka u dhigin waxaadan awoodi karin macnaha illan waad ku baabi'i un ayib wayabcat allahu yajuuja wamaajuuj buu ihi wahum min kulli xadabin yansiluun markaasaa allah wuxuu soo saaraya yajuuja wamaajuuj meel kastoo dhulka ka midoo saray kasoo daadegayaan marka oy ka daadanayaan fayamuru ulaa'ika calaa buxayrati tabariya buur la yidhaahdo maxaan u yar oo la yidhaahdo eh, tabariyo la yidhaahdo ayay soo marayaan marka bari markay ka yimaadaan oo soo jiiraan adduunka dhan oy cagta mariyaan oo baabi'iyaan waxay arkaanba ayay baddaasay soo marayaan baddaa markay soo maraan fa maa fiiha wax alla wixii biyo ku jira oo dhan bay dhammaysanayaan eber wayamuru aakhiruhum wayaquul koodii ugu dambeeyey kooxdii dambaa meesha soo maraysa markaasaa waxay leeyihiin laqad kaana bi haadihi maratan maaun war meeshan mar bay biyo ku jiri jireen meeshan waxoogaa qoqoyaan baa ka muuqdo waxaad moodaa biyay meeshan waa ku jir jir waa baddan wa ah, qoladii horaa leeftay eber ka dhig uma yasiiruuna xataa yantahuu ilaa jabali lkhamri buu nabi sal alkhumri yacni waxay way soconayaan ilaa ay gaadhaan buurta magacaa leh wa huwa jabalun bibayt lmaqdis buur ku taalla bayt lmaqdis ayay marka gaadhi doonaan halkaasay tegayaan halkaa markay tagaan oo dhulka wada maraan ayaa waxay leeyihiin laqad qatalnaa man fi lardi halumma falnaqtul man fi samaa war wixii dhulka joogay cagtaan marinay baabi'inay kaalay aan kor ku duulle ah, wixii samada inaga jira kuwa hadda aan ka soo takhallusno kibir bini aadam wanka caadi maaha kibir waxoogaa wuxuu istusi yani waxoogaa yarba maalmo la tusi markaasaa waxa weye qabkiisiiyo hankiisa waka hadda duulaan buuba samada ku yahay wixii malaa'ig joogay iyo waxaasuu la soo dagaalamahaya ayb fayarmuuna binishaabihim ila asamaa buu nabi sal lay slam leebabkoodiibay marka samada ku ganahayaan ileen ma boodi karaan waxay u raacaanna ma hayaan leebabkii intay qaataan bay xagga sare u ganahayaan fayaruddu allahu calayhim nishaabahum makhduubatan daman buu nabi sal lay slm leebabkoodii alla wuxuu ku soo celinayaa marka dhiig leh waa la imtixaanhayaa leebkay ganeen oo dhiig le baa dib u soo noqonay markaasaa waxay leeyihin ha waka wixii kor jirayna ka takhallusnay caalamkan maanta innaga unbaa ka talina bas wax ina hor istaagi kara male kor iyo hoos wayuxsaru nabiyullaahi wa asxaabuhu nabiyullaahi eh, ciisa iyo asxaabtiisii muminiintii la socday waxaa lagu hareeraynayaa buur korkeeda halkaasay ku carreen xataa yakuuna ra'su thawri liaxadihim khayran min mi'ati diinaarin biaxadikum alyowm boqol diinaar oo midkiin maanta uu haysto buu nebigu sal ly aslam ayaa ayaga maalinkaa waxaa uga khayr badnaanoo u dhaanta inuu dibi madaxii helo dibi madaxiisa dibi madaxiisa maxaa laga helaa wax yaroo la feenfeento un soo maa naq weyn kuma jirta hilib quman laguma jiro soo maa ah. dibi madaxii maalinkaa wuxuu uga khayr badan yahay boqol diinaarood maanta haysataan buu nabi sal la slam yacni buuraha korkooda inay ku rafaadayaan oo gaajoonahayaan oo baa kusilon dhulkii o dhan baa laga saaray sooma dhulkii o dhan ka cararay buuro korkood bay ku jiraan dhulkiina yaajuuj iyo maajuuj baa haysta mana soo degi karaan meeshaasay marka ugaajoonaya ayib meeshaasaa lagu hareeraynaya macana fayarqabu nabiyullaahi ciisa wa asxaabuhu ila allah allay marka rajaynayaan oo baryayaan oy weydiisanayaan inuu dhibkan ka qaado fayursilu allahu calayhim annaqafa fii riqaabihim nimankii kibirsanaa ee kor iyo hoosta waan haysanay ku lahaa ayaa alla wuxuu ku soo dirayaa tabaaraka wa tacaala bahalkan la yidhahdo sangaallaha sangaalla ma taqaana ah, waa dixiri waaweynoo geela iyo iyo lo-diiu san ka galaa marka markay ay duursadaan birif markay dhahan buu ka soo dhacaa yaro kuskusayn kaasaa naqafka la yidhahda marka xiri sangaallo oo kale ah buu marka alla ku soo tabaaraka wa tacala nimankii kibirsanaa fa yusbixuuna ka mawti nafsin waaxida bu nabi sal lay slm markaasaa waxay noqonayaan kuwa baaba'ay sidii hal naf dhimashadeedoo kaley u baaba'ayaan dhulkii marka qashin iyo ur iyo wasakh bakhtigoodii baa buuxinaya nebi ciise iyo marka mu'miniintii markaasay soo degayaan dhulkay ku noqonayaan burii bay ka soo baxayaan falaa yajiduuna mawdica shibrin ilaa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum buu nabi sal lay slam meel kasta marka urkoodii iyo baktigoodii iyo dufankoodii baa tif ah meel xag laga dhigi karaba dhulku male bixirigaasa ah, eber dhigay markaasaa nabiyulaahi ciisa iyo saxaabadiisii muminiintii la socday ilaah bay haddana baryayaan ilaahu sidan noo dhaan oo dhulkan sida u dhaan bay dhahayaan meeshan meel lagu noolaan kara maba ehe fayursil llahu calayhim tayran ka acnaaqi lbukti bu nabig sal lay slam markaasaa allah tabaaraka wa haddana wuxuu soo dirayaa shimbiro geela luquntiisoo kale leh leegleeg shimbiro kuuskuus ah oo geel luquntiisoo kale ah baa haddana la dirayaa ayb fataxmiluhum fatatraxuhum xaytu shaaa allah markaasay urkoodii iyo qashinkoodii intay uruuriso shimbirahaasi uruuriyaan baa waxay ku daadinayaan meel ilaahay ogsoon yahay markaasaa roob baa da'aya roob aad u badan baa markaa da'aya ruubkaasi markuu do-o wuxuu nadiifinayaa marka dhulkii wuu dhaqayaa markuu dhulka dhaqo dhulkii oo nadiif ah ayaa marka waxaa soo degaya oo imaanaya nebi ciise iyo muminiintii la socday sidaas marka arrintu ayay isu daba taallaa dajaal nebi ciise waxaa ka dambeeya yaajuuj iyo wamaajuuj baa taa uga dambeeya saas way markay ka dambeeyaan nebi ciise marka waa nool yahay weli iyo mu'miniintii waa nool yihiin ma dhimanin weli waa joogaan yaajuuj iyo wamaajuuj baa baabi'i nebi ciise iyo mu'miniintiina weli waa sii joogaan marka kadib way marka dabayshu imaanayso oo iyaga nafta ka qaadayso macnaha sidaas weya yajuuj maajuuj marka nimankaa weye waxaa kaloo axaadiista ku sugan nebiga sal alay waslam inay waa kasta oo baryaba inay sadigii isaga ahaa qodayaan galabtii markay ku dhow yihiin inay dhammeeyaan oo soo baxaan ayaa waxay leeyihin war inaga keena intan yarta inoo laabay berri baynu kala tuuri way ka laabanaya waa ka hoyanaya berri subax markay soo kalahaan haddana meeshii shalay ay ka bilaabeen buu haddana kusoo noqonaya markaasay haddana qodayaan qodayaan galabtii markay joogaan ayay marka haddana meeshii kaga tagahayaan weligoodba noloshooda saasay ku jiraan ah. mana la haleeshiyo alla ma waafajiyo inay yidhaahdaan war intan yartaa ka tegi mayna aan israacino marka ugu dambaysa laakiin loogu talagalay inay soo baxaan ayaa ilaahay intaa waafajinaya waxay leeyiin war intan yartaa waxba ka galban mayne aynu kala tuurno markaasay khalaas ah. markaasay kala tuurayaan soo fakanayaan marka ayb hadday soo fakadaan markaa way marka caalamku kharimayo marka yaajuuji wamaajuuj iyo sadigooda marka qur-aankuna waa ku tusay axaadiistaasina waa ku soo aroortay laakiin bacdu almucaasiriin ayaa mas'aladaa inkiray yaajuuja wamaajuuj warkooduna war jira ma ah xadiisu mar hadday sugan tahay nusuustana arrinku ay ku sugan tahay wadaad hadlay warkiisa waxba laga dhegaysan maayo dadka qaarkood baa mucaasiriinta qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen yaajuuj iyo wamaajuuj waa jaynahay dheheen yaajuuj wamaajuuj waa china bay dheheen sadiguna waxay waa derbigii shiinaha u ahaa sidaas daraaddeed aakhiru zamaanka markay qiyaamadu soo dhowdahay ayaa shiina soo fakan doonaa oo adduunka kusoo fakan doonaa bay leeyihi dadka qaarkoodna waaba laga yaaba inay rumaystaan markii hadda shiinuhu siduu u kobcayo la fiiriyo yacni waxa way dhaqaale ahaan iyo military ahaan iyo adduunka waa dawladda ugu kobac badan way hadda soo ma reer galbeedkii baa ka yaaba marka waaba laga yaabaa inay is yidhaahdaan dadka qaarkood wallaahi kobacani waxbaa ka dambeeyo nimankan adduunka hadday kusoo fakadaan yaajuuja wamaajuuja waa iyaga sidaas ayay mucaasiriinta qaarkood mareen laakiin sawaabku waxa weeye sax ma aha sidaas sax ma aha yaajuuj waajuuj iyo maajuuj waa dad kale oo dhulkan ku nool qolyaha inkire waxyaalahay ku inkira waxaa ka mid ah dalxiisayaashii iyo aqmaartii sanaaciga ahayd muxuu ahay dayax gacmeedyadii yaa adduunka meel walba soo duubay khalqiga intan la adduunka wada mari doona ee dhammaysan doona xaggay dhulkagaga noolya ha irbad kastoo dhulka horkiisa taale waa la soo arkay bay leeyi wax ilaahay abuurtoo jiraka jira male wax ilaahay abuurtay oo ka jira male dhulka ilaahay khalaa'iq waxaa ku nool ilaahay hadda aan la iktishaafin aanan la gaadhin warka ayaan laguu sheekayn marka nimankani waa jiraan waana xidhan yihiin jaynana ma aha shiina maaha shiina adduunku u furan yahay sooma hadduu derbigiisu dhisnaa iyo hadduu dumayba shiina adduunka hal maalina kama xidhmin sooma waxaad tagtaa adduunka cidhifkiisa kala tagta markaad tagto meesha la yidhahdo muxuu ahaaye canada markaad tagto gobolka ugu shisheeya china u badan afrikaankii waa iyagaaba hadda qabsanahaya yurub iyo maraykan haddaad tagto china tifka ah goormuu chinaka adduunka ka xidhmay sideedaba oo saddex xidhay ma jirin haddana kama xidhno horeyna ugama xidhnay saas daraaddeed yaajuuji wamaajuujkiina ma aha waa qolo kaleeto nusuusta ay ka hadasho imaan doona way wa khuruuju daabbati daabbadda soo bixideeda ayaa ka mid wa milu khuruuji daabbati daabbadda soo bixideedaoo kale yani waxa weeyaan ashraadii saacadu ka hadlay oo inoo wadaa macna waa calaamadii afraad wa daabadda soo bixideeda daabadda waxaa la yidhahdaa luqadda carabiga ah wax kastoo dhulka korkiisa ku socda ah wax kastoo dhul korkiisa ku tuku baa la yidhaahda ayib laakiin daabaddan waxaa laga yidhaha waxaa hadda laga wadaa makhluuq ilaahay uu garanayo siduu u yaallo soona bixi doona akhiru zamaanka adduunku markuu gabagabaday soo bixi doono shaqo mucayanoo ilaahay ku talagalayna qaban doona sida uu u yaallo iyo sawirkay leedahay ma xayawaan bay u eg tahay ma bini aadan bay u eg tahay miyay weyn tahay miyay yar tahay wax faahfaahinoo laga bixiyey ma jirto keliya daabad un waay daabba unbaa la cabiray inay soo bixi doonto daabaddu qur-aankaa tilmaamay oo allah tabaaraka wa tacaala fii suurati namli waa ka yidhi waidaa waqaca alqawlu calayhim akhrajnaa lahum daabatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun hadalka rabbi korkooda markuu ku dhaco oo ku laasimo waxaanu soo saaraynaa buu yidhi oonu u saaraynaa daabad dhulkaan uga soo saaraynaa daabadaasoo la hadlaysa iyaga dadkay la hadlaysa oo maxay leedahay ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun ama liana annaasa dadkii kaanuu waxay ahayn biaayaatina laa yuuqinuuna kuwa aan yaqiininayn waxaa kaloo iyadana axaadiista nabiguna way tilmaamaysaayo xadiidka fii fii saxiix muslim min xadiidka abi hurayra nebigu wuxu uhi sal lay waslam halaatun ida kharajna laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra saddex arrimood markay soo baxaan naf iimaankeedu ma anfacayo naftaasoo aan markaa ka hor iimaan la imaanin ama iimaankeeda iimaankeeda dhexdiisa aan khayr ku kasbanin naf aan markaa ka hor mu'minad ahayn oon iimaan hore lahayn ama iimaan ay khayr ku kasbatay aan lahayn naf noocaasoo haddaan rumaynayaa tidhi laga yeeli maayo iimaankaasi anfici maayo waa goorma saddex arrimood markay soo baxaan waa soo koobaadi waxa waa tuluucu shamsi min maqribiha qoraxdu markay ka baxdo dhankay u dhacdo waa xidhma jidku marka iriddu waa xidhan tahay wax isbedelaya ma jiro ruuxii mu'min ahaa mu'min weeye gaalna waa gaal towbadna ma jirto iriddu waa xidhan tahay ka labaadna waa dajaal dajaal markuu soo baxo fasaadka la soo baxo khalaas arrintu waa kala waa kala miirantay gaal iyo muslim baa loo kala miiran yahay wa daabatu lardi iyo daabadda dhulka buu nabigu sal ly slam saddexaasi markay soo baxaan iimaan cusub oon horay u jirin dadka anfici alimaamu axmed wuxuu soo saaray sidoo kale min xadiidi abi hurayra isaguna wuxuu warinayaa axmed shaakir wuxuu leeyay sanadkiisu waa saxiixe wuxuu leeyahay nebigu sal lay slam takhruju daabatu wa macaha casaa muusa wa khaatamu sulaymaan ah, daabbadaa soo baxaysa waxay wadataa ushii nebi muuse iyo khaatumtii nebi sulaymaan fatakhtimu alkaafira gaalka ayay sanka ka sumadaysaa alkafira bilkhatam kaatunta ayay sanka kaga sumadaysa wa tajluu wajha almu'mini bilcasaa ruuxa mu'minkana wejigiisay faydaysaa oo usha ku faydaysaa xataa ana ahla alkhiwaan layajtamicuuna calaa khiwaanihim fayaquulu hada ya mu'min wayaquulu hada ya kaafir dad hal miis soo wada fadhiistay oo hal miis baa kulmiyey ayaa nin walba wejigiisa waa ku yaallaa wuxuu yahay kii gaal ahaa wejiga waxaa kaga sumadan gaal kii munaafiq ahaa munaafiq baa ku sawiran oo ku sumadan kii mu'min ahaa mu'min baa ku sumadan daabadii baaba dadkii kala sumadayba hal miis baa lasoo wada fadhiisanayaa kii gaalka ahaa hebelow la dhihi maayo a joonow la dhihi maayo yaa kaafir baa la dhihi a soo ma yaa kaafir isaguna kan mu'minka wuxuu leey yaa mu'min warkuma waa iska cadyahay shaqadaasay qabanaysaa daabaddu dabcan waxay ku lamaan tahay oo muxuu ahaaye taqriiban la dhihi karaa isku mar bay soo baxayaan ama wax yar bay kala dambeeyaan ayada iyo qoraxda soo bixideeda qoraxdu inay dhankaa ka soo baxda ay u dhacdo oo gebagabada ugu dambaysa ah waktigaasay daabaddu ku dhowdahay markay soo baxayso markay wax kala calaamayso markaa way markay marka qoraxdu soo baxayso oo dhankaa ay ka soo bixi doonto macana ayib daabadaasi marka dadka qolyaha qaarkood baa iyaguna inkiray oo waxay yidhaahdeen eh, niman waxaa iska jira caqlaaniyiin oo iska hadla oo maalan eh, waxay yidhaahdeen ma jirto eh, daabad soo baxayse laakiin waxay yidhaahdeen waa waa waa waa jermis ah, waa jermis khatar ah oo soo bixi doona axaadiistii markay inkiri waayeen oo axaadiistii inay sugan tahay soo baxday bay macnihii marka ku ciyaareen markaase waxay yidhahdeen waa jermis khatar ah oo soo bixi doona oo dadka jirkiisa baabi'in doona oo kan mari doona waxaasay akriyeen ah, war jeermis ma ahe waa daabad waxa caqligoodu siin waayey daabad baa intay soo baxdo bay shaqadaa qabanoo wax sumadi marxaa caqligu ma aqbali karay le waa caqligaaga jiran laakiin kafayo waa aqbalay soo ma caqliga jiran ee falsafadu wasaqaysay kaas wey midkaan nasku wuxuu sheegay aqbalaya ee maskaxdaydu ma qaadi karto leanna waxa wey waxbaa uga horreeyey weelku hadduu wasakoobo wax nadiifa ah ma aqbali karo sooma weelku hadduu wasakoobo wixii lagu shubo waa wasakoobahaya wax nadiifa ah ma qaadan karo sooma sidaasoo kale wey haddii caqligiiyo maskaxda ay falsafadiiyo cilmulkalaamku wasakheeyo inuu yani waxa weeyaan eh, mabaadida daahirkee nusuustu sugtay inuu qaataayo ma badna masaladaasi marka waa daabat lardi iyadana calaamad iyaduna soo socota weeye oo ka dambaysa waxyaabahaas oo dhan wa tuluucu shamsi min maqribiha baa ka mid laakiin sida ka muuqata taqriiban waxaad moodaa soo bixideedu waxay soo baxaysaa iyadoo dhulka ay joogaan dad mu'miniin ah soo saas ma taqriiban marka nebi ciise iyo kooxda ugu dambaysa mu'miniinta ee dhulka ka tegi doonto markaa way joogaan daabaddu ay soo baxayso xageen ka qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa haddayna mu'miniinba joogin maxay kala calaamaynba dadku waa wada gaale soo ma marka intayna gaaladu dhulka isugu soo hadhin oo weli mu'miniintii wax ka sii joogaan bay daabatul ardi soo baxaysaa saasaa xadiidka ka muuqata ka muuqda macana wa tuluuci shamsi wa midlu tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda oo kale yaa iyaduna la mid a ah, min maqribihaa dhankay u dhacda ay ka soo baxdo ayib wa ashbaahi dalika iyo kuwa wixii la mid ah oo mimaa kii asaxa u asaxay bihi isaga annaqlu soo guurintu ay ku asaxday ayib iyadana waa calaamadii shanaad waaye oo calaamaadka waaweyn ee qiyaamada ka mid ah qoraxda soo bixitaankeed ay ka baxayso dhankay u dhaxdo ayib iyadana aayadda qur-aanka laga faa'iidaysanaya fii suurati alancaam alla yidhi tabaaraka wa tacaala yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayraa aayaadka rabbi qaarkood markay yimaadaan nafna anfici mayso iimaankeedu marka ay la timaado ayib naftaasoo aan ahayn horay mid u rumaysay ama iimaankeeda dhexdiisa khayr ku kasbatay naf iimaan cusub baan marka la imaanayaa tiri laga yeeli maayo aayaadka qaarkood markay yimaadaan waa aayaadkee tuluucu shamsi min maqribiha qoraxdu markay soo baxdo oy xaggaa ka soo baxdo khalaas diriddu waa xidhantaha marka kii gaal ahaa gaalnimadii kama soo noqon karo kii mu'min ahaa sidiisuu mu'min ku yahay wax walba waa xidhmay marka adduunkuna wuxuu u diyaarsan yahay marka in la gebagabeeyo oo suurka la afuufaa karka loo saaraya marka fii saxiixayn waxaa ku sugan xadiidu bukhaariy muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lay slam laa taquumu saacatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha qiyaamadu ma kacayso ma imaanayso ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo dhankay u dhacdo faidaa alacat wara'aaha annaasu aamanuu ajmacuun markay qoraxdu xaggaa ka soo baxdo dadkuna arkaan kulligood markaasay wada rumaynayaan wax markaasi laalaab galaya ma jiro waan rumaynay ilaahay baan rumaynay rusushii baan rumaynay kutubtii baan rumaynay waaka dadki waa yaacahe oma layska yeeli way macana wadalika xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayran buu nabi sal a lay slm waana markaa marka aynan anfacaynin naf aan horay mu'minad u ahayn ama aan camal khayra hoolay uula imaanin iimaankeedu markaa way markuusan anfacaynin leanna wixii bannaanku iska yaallaa markaa soo maa a haddaa la rabaa intay wax kaa qarsoon yihiin inaad haybka rumayso oo iimaanka muctabarkaa waa iimaanka haybka ku salaysan waay wax aadan arkinoo maqan markaad rumayso iimaanku markaasuu saxsan yahay laakiin markii wax walba la arkoo bannaanka yimaado haddaan rumaynaya Ah. ka iska tag baa lagu leeyahy waxba kama jira imaanka isaga macana ayib waashbaahi dalika oo mima saxa bixi naqlu ah marka xataa iridda toobaddu waa xidhan tahay inta ka horraysa ayay toobaddu furan tahay sida axaadiista nabiga tilmaamay sal alay waslam waashbaahi dalika iyo kuwa wixii u eg oo mima kii asaxa u asaxay bihi isaga annaqlu soo buurintu ay ku asaxday oo axaadiistu ay ku asaxday kulli waan wada rumaynaynaa wa kulli in la rumeeyo weye axaadiista ku asaxday ama mutawaatir ha noqoto ama aaxaad ha noqoto leanna nebigay ka timid salawatu rabbi wasalaamu calayh hadday isaga ka timidna laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waxaa ka mid a saan haddaba mar dhow soo tilmaanay oo aayaadka waaweyn ka mid a dukaanka qiiqa qiiqa dhici doonaa ka mid a dhuuq qiiq qabsan doona adduunka qabsan doona ayib oo gaaladana dhib badan gaadhsiin doona dadka mu'miniinta ana ay sidii hargab hargab oo kale sidii hargab oo kale u qabanaya gaaladana dhib badan buu gaadhsiin doona qiiqaasi macna ayib waxaa ka mid a sidoo kaleeto dhulgariiryadii ama waxaan dhihi lahaa dhulgooyadii saddexda ahaa waxaa ka mid a dabkii dadka soo xashrinayay ee isaganaan soo tilmaanay calaamaadka waaweyn waa kuwa iyagaa way macnaha wa cadaabu lqabri qabriga cadaabkiisu wa naciimuhu iyo nicmadiisuna xaqun waa xaq buu sheekhu yidhi waxyaalaha haybka inaga qarsoon ee qur-aanka iyo sunnadu la yimaadeena in la rumeeyo u baahane xaqa ah waxaa ka mid a ah cadaabu lqabri wa naciimuhu qabriga marka la galo in dadka qaarkoodna qabriga lagu cadaabi dadka qaarkoodna qabriga inay nicmo iyo barwaaqo ku helayaan oo dadku labadaa uqaybsamayaan qur-aanka iyo sunnada sariixeeda iyo ijmaaca ahlu sunnuhuba sidaasuu ku tegay qur-aanka aayaadka kutusaya in qabriga laysku cadaabayo waxaa ka mid a ah, waxaaqa biaali fircawna suu'u lcadaab suuratu kaafir soomahay wa xaaqa biaali fircawna fircoon iyo dadkiisii waxaa ku habsaday suuqu lcadaabi cadaab xun baa ku habsaday annaaru naar ayaa yucraduuna loo bandhigayaa calayhaa korkeeda guduwan subaxdii wa cashiyan iyo galabtiiba ah, hadda ayaa galab iyo subax walba waa la bandhigayaayo cadaabkaa loo bandhigaya wa yowma taquumu asaacatu saacaddu maalinkay istaagtana waxaa lagu dhihi doonaa adkhiluu geliya aala fircawna fircoon dadkiisii isaguna waa ku jiraay ashadda alcadaabi cadaab midka ugu adag geliyaa la dhahaya marka waxa weeye mid hore oo ah annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiyan waa qabriga saasaa lagu fasiraa hadda iyagoo qabriga ku jiray ku cadaaban yihiin ayb waxaa kaloo loo deliishadaa iyadana aayadda qur-aanka wa ina liladiina dalamuu cadaaban duuna dalika walaakina akarahum laa yaclamuun ha kuwii dulmiga sameeye gaalnimada ku kacay cadaab bay leeyihiin kaa weyn ka sokeeya laakiin intooda badan ma ay oga cadaabka weynka ka sokeeya waa midka qabriga marka saasay culimada qaarkood ku fasiraan waxaa kaloo iyadana culimada qaarkood ay ku fasiraan aayadda qur-aankaee sidoo kaleeto ku jirta fii suurati sajda alla uu yidhi tabaaraka wa walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun waxaanu dhadhansiinaynaa cadaabka sokeeya midka sokaynta badan ama yaraanta badan mid ka weyn ka sokadiisa ka weyn intaan la gaadhin mid ka yar oo ka sokeeyaan dhadhansiin doonaa si ay u noqdaan lacallahum yarjicuun cadaabalqabrigii qaarkood ay ku fasiraan wasawaabu waxa weye aayadda daahirkeeda sida ka muuqda waa imtixaanaadka adduunyada eh qabriga maaha lanna aayadda maxaa lagu khatimay ya lacallahum yarjicuun soo maa ma ruuxu qabri galay baa rujuuc samaynaya ma suuroobi karto saas daraadeed waxa weeye cadaabkan waxaa laga wadaa waa imtixaanaadka adduunyada maraya abaaraha iyo colaada iyo dhibka iyo waxan wa ayb ama axaadiista nebiga sal alay slam waxaa ka mid a ah xadiidka bukhaari uu soo saaray fii saxiixihi nebigu wuxuu soo maray sal lay slam laba qabri markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir labadan qabri ma ujeeda dadka ku jira waa la cadaabayaa buu nebigu sal lay slam waxa loo cadaabayana wax weynba ma aha wax weyn maaha laga wadaa yani wax inay ka tagaan ay ku weynayd maahayn ka tegidiisu aad buu ugu fududaa ama axaduhuma fakana laa yastatiru min albowl waama alaakharu fakana yamshi binnamiima midkood kaadida muusan iska asturi jirin kaadidu isku halayn jiray yani kaadida in liska hagaajiyo sooma oo markaad kaa jeedana aad ka duudo markii aad dhammaysatana iska dhaqdo sida dadka qaarkood ay sameeyaan intay kaleedhiyaan unbay un baalka xaraystaan bas jirhkii iyo maradii iyo kulli kaana iyagoo kristiyaano kalaad moodaa qaar muslimiin oo noocaasaa jira kaadida muuna iska ilaalin jira cadaab qabriguu ku cadaaban yahay ka labaadna wuxuu ahaa namiimaduu u socon jiray oo dadku isku diri jiray dadku hadalka u kala qaadi jiray hebel baa saas ku yidhi ma maqashay hebel saasuu ku yidhi inuu dhexdooda fasaadiyo dadka isku diro darteed labaduba qabriga ku cadaaban yahay xadiiska saxiixaanka ku yaallaa xadiidka ku soo aroortay marka waxa weeye way fara badan tahay bal bacdu ahli lcilmi waxay leeyihiin axaadiista qabriga cadaabkiisa iyo naciimkiisa kusoo aroortay waa mutawaatir bay leeyihin ilaa xaddu tawaatir bay gaadhaysaa ahlu sunnuhuna ijmaac way ku ijmaacsan yihin qabrigu inuu nicmona leeyahay cadaabna leeyahay sida ibnuqayim caleyh raxmatullah uu ku keenay fii kitaabihi arruux ijmac buu soo guuriyey ahlusunna waljamaca qabrigu marka waa saasoo waa barzakh waa marxalo dhexe oo u dhaxaysa aakhiradii iyo adduunyadii udhaxaysa waa degmo dhexdo dhexda ago ayib oo adduunkana ma soo raacsana aakharana ma jirto aakharo bactiga kadibna ma jirto adduunkiina waad ka soo tagtay meel dhexa wey marka ayib wa min waraa'ihim barzakun ilaa yowmi yubcatuun waa kaa la yidhi tabaaraka wa tacala barzakh marka ma adduunkii kuma soo noqon karto ibnuqayim caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi degmooyinku sidooduba waa saddex degmo daaraha la marayo waa saddex daaru dunya oo tan hadda aan joognaa waana meesha camalka iyo shaqada loogu talagalay in la beerto daarta labaadna waa daarulbarzakh waa daarta dhexdhexaadkae lasii dhaxayo waana daar mu'aqat ah waa daar wakti kooban la joogayo wa ayib ayib saas araddeed baa dadka qaarkood eh, dadka luqada carabiga inta badan isticmaala ruuxu markuu dhinto eh, idaacadaha iyo telefishinada waxaad ka maqlaysaa waxay leeyihiin dahaba ilaa maswaahu alakhiir bay ku leeyihin dahaba ilaa maswaahu alakhiir makaanu nagaadigiisii ugu dambeeyey buu aaday bay dhahayaa ma qabrigu maswaahu lakhiir ba ma aha ah, waa maswa muaqat awa waa wakti kooban daarta saddexaadna waa daarulqaraar oo waa daarta muxuu aakharo wey ama janno ama naar markaa noqonaysa wy macana cadaabulqabriga marka waxaa inkiray nimanka la yidhahdo khawaarijta iyo muctasilada inkiray wa kadalika mulxidiinta diinlaawayaashuna way inkireen oo waxay ku inkireen waxay yidhaahdeen eh, haddaan qabriga maanta aan qodno oon faydno ruuxii markaan aasno kadib oo ruuxii aan u tagno jidhkiioo sidiisii meeshii u yaalloon baan u tegaynaa isagoo gubtay iyo isagoo dabtaabtay iyo isagoo cadaaban midna u tegi mayno ruuxiioo meeshii yaalloon baan u tegayna aawe cadaabkaad ka hadlaysaan bay leeyihin marka ah, cadaabku aawe ayib bal dadka qaarkood waxay leeyihiin cadaabulqabrigu waa shay macnawiya shay xisiya maba ahaba ayib qur-aankuna cadaabulqabri maba sheegin bay leeyi warkaasoo dhan war jira maaha waa nimanun war iska yidhi wey macnaha axaadiisteedana waan kaan soo marnay qur-aankana waa kaan soo marnay amaa cadaabulqabriga muxuu ahaayey dareenkiisa adiga ruuxan meesha yaalla bal isagoo kula yaalla oodan qabriga geyninba buuba cadaaban yahay mana dareemi karti soo ma ma dareemi karti ruuxu marba haddii ay ruuxdu ka baxdo caalam kaluu gelayaa oo ku socda waxaan naqaanay wax ka gedisan sooma waxaan naqaanay waa ruux nool oo markuu dhibaataysan yahayna cabaadahay markii uu muxuu ahaaye e, wanaag uu haystana qoslahayo oo farxayo oo laga dareemayo laakiin mar hadday naftu ka baxdo caalam kaluu galay cadaabkiisa iyo naciimkiisana ma dareemi karno saas maanaa ma garan karno ayib sidaas daraaddeed wax lagu inkiro meesha ma yaalo su-aasha isweydiintana waxay tahay waxa la cadaabayo ma ruuxdiiba ma naftiiba mise jidhkiina waa la cadaaban yahay shekhu islam ibnu taymiya aleyh raxmat wuxuu leeyahay madhabu salafi اlummati wa a'immatiha ana ah, almayita ida maata yakunu fii naciimin aw cadaab وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب مجموع الفتاوى مجلد كأفراد أي سيدة كلية سبحان الله بغل إيه سجيتني أفر وحليه السلف كأمدى محوها أمدى سلف كيدي iyo a'immadeedii waxay qabaan meydku markuu dhinto ama nicmuu ku jiraa ama cadaabku ku jiraa arrintaasina waxay ku dhacaysaa jidhkiisa iyo ruuxdiisii labadaba jidhkii iyo naftiiba labaduba ama waa isla nicmaysan yihiin ama waa isla cadaaban yihiin ruuxduna markay jidhka ka baxda kadib oy dhaafto waxay baaqi ahaanaysaa iyadoo loo nicmaynayo ama la cadaabayo jidhka iyo iyadana xidhiidh baa ka dhexeeya xidhiidhkaa jidhka jidhka kala dhexeeya ayay ama ku cadaaban yihiin ama nicmo ku nicmaysan yihiin adigu garo oo caalamkan waa caalam haybi oo ilaahay inaga ogsoon yahay laakiin macnuhu waxa weeye ruuxdii way baxday markay baxday hadday ruux xun ahaydna way cadaaban tahay hadday naf wanaagsan ahaydna way nicmaysan tahay nicmada ay ku jirtana jidhkii baa la dareemaya oo seebay bay jidhkii iyo iyadu isugu xidhan yihiin jidhkii waaba baaba'een hawl ilaahay u taallo waayo ma wax ilaahay caajis gelin karaa jira ya wax ilaahay caajis gelin kara ma jiro ayaga oo kala maqanoo ruuxduna meel jirto jidhkiina uu qabriga ku jiro carada ku baaba'ay baa haddana xidhiir waxaa ka dhaxayn kara wixii nicmaana ay isla dareemayaan wixii cadaabana ay isla dareemayaan soo ma waa arrin fudud waaye umaba adkaba ilaahay kuma adka tabaaraka wa tacala sidaas way macana ayb labadooda marka waa isla cadaabnaanayaan oo miaal iskaba fudud bay culimmadu ka bixiyaan oo aadba u fudud oo lagu fahmi karo ruuxa maalan laba ruux baa isgarab jiifa ama ruuxu waa ku garab jiifaa labada ruuxe ku garab isla jiifa midna wuxuu ku riyoonaya riyo aada u qiimo badan isagoo jannadii galay oo ilaahay u naxariistay oo jannadii dhex tabashlaynaya oo muxuu ahaayey xuurliciinkii kala dooranahaya oo xaalad khatara ku jira oo faraxsan oo nicmaysan midna wuxuu ku riyoonahayaa isaga oo cadaaban oo dhibban oo halaq iyo waraabe iyo balaayo eryanayso oo cadaab la gelinahayo waa cadaaban yahay ruuxdiisii habeenkaa waa kadeedan tahay midna habeenkaa ruuxdiisu waa barwaaqaysan tahay labadubna hal sariir bay wada jiifaan soo wax jira maa kan meeshan kula jiife ee ruuxdiisu cadaabanta caawa dhan la eryanahayo adiga ma dareemaysaa ma dareemi karta caawa dhan in la cayrsanahay ma dareemi karta sidaas man marmarka qaarkood cadaabkaa iyo dhibkaa iyo riyadaa xun iyo rafaadkaa ku socda ruuxda jidhkii waa saamaynaysa oo ruuxii waaka uu soo boodayaa isagoo nacsan oo argagaxsan oo muxuu ahaaye jidhkiisii gariirahayo soo ma jiro u fiirso ruuxdii baa dhiban jidhkiina waa saamaynaysaa soo saas ma waa waa misaal xay ahoo adduunka intaynu joognaba muxuu ahay aad arki kartaba maxaa diidaya marka qabriga markuu galo ruuxdiisii iyo jidhkiisii inay isla cadaabnaadaan diidaya ma jiro wax adagna ma aha ilaahay tabaaraka watacala kuma adka marka marka masaladu masale saas waqad istacaada wuu magan galay annabiyu nebigu sal lay slam minhu cadaabal qabriga ayuu ka magan galay alle wa amara wuuna amray bihi magangalkaas fii kulli salaatin salaad kasta ayuu amray dhexdeeda nebigu sal lay slam nebigu cadaabulqabriga ilaahay buu ka magangalay salaad kastana in laga magangalo alle ayuu amray ummadiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib taasi waa xadiidka saxiix ku yimid fi saxiix saxiix muslimka ku yimid wa kadalika saxiix bukhaarina uu ku yimid nebigu wuxu uhi sal alay wasalam yani ducooyinka salaada taxiyaadka kadib uu inoo jideeyey waxaa ka mid a yani acuudu billahi min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya walmamaat wa min shari fitnati almasiixi dajaal min cadaabi alqabri bal amar baa ku arooray oo nebigu leeyahay afar ilaahay ka magangala afartaa marka waxaa ka mid a cadaabu lqabriga cadaabu lqabriga cadaabu lqabrigaasi marka waa sugayn caaishana waa kii ku dhihi jiray nebigu sal lla alay waslam caaishay yani haweeney yahuudiyada u timid caaisha radiallahu canha yahuudiyad baa u timi markaasa waxay ku tidhi caaisha waxbay siisay ixsaan bay u samaysay markaasaa waxay tihi caaisha ilaahay cadaabulqabriga ha kaa bay tiri caaisha way yaabtay oo ma cadaabulqabri baa jira bay tiri hadhow markay naagtii yahuudiyadda ka tagtay bay nebiga weydiisay sal alay slam waxay tii rasuul ilaahay ow haweeney unbaa waxay leedahay cadaabulqabriga allaha kaa badbaadiye qabriga ma laisku cadaabaya markaasuu nebigu wuxu uhi sal alay waslam caaishay haa ee ilaahay waxaad ka magan gashaa qabriga cadaabkiisa marka axaadiista kuso aroortay taqriban aad way fara badan tahay axaadiis mutawaatira wey macanaa siday culimadu tilmaameen ayib kadalika fi saxiixi lbukhaari bay ku sugan tahay oy caaisha leedahay famaa ra'aytuhu bacdu fii salaatin ilaa yatacawadu min cadaabi alqabri ma arag bay tiri nabiga sal lay waslam markaa kadib ilaa salaad uu tukado ilaahay wuxuu ka magangeli jiray qabriga cadaabkiisa salaad kasta uu tukada nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macana waa midda keentay inay bacdu ahlilcilmi yidhaahdaan waaba waajib oo waajibaadka salaaday ku dareen ataxiyaadka gadaashiisa salliga nebiga kadib sal alay wasalam in afartaa shay ilahay laga magangalo waxaa ka mid a ah shekh albani caleh raxmat ullah waajib buu ka dhigay kitaabkiisa sifatu salaadka ah markaad ku noqotaan ood fiirisaan darsigeenni maanta insha alla intaasuu ku eg yahay waxaanse wax yar baraarujin lahaa laba masalo darsigeennii hore masaladii ku saabsanayd malakulmowtka darsigii kan ka horreeyey malakulmowtka markaan ka hadlaynay dharbaaxidii uu nebi muuse dharbaaxay darsigeennii hore ku jirtay waxaan idin sheegay inaan idin siin doono numberka uu kaga jiro silsilada saxiixada baxsiga can buuna sheekh albani cali raxmatullah ku leeyahay wuxuu ku jiraa xadiidka numberkiisa saddex kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaal saddex kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal silsila saxiixa halkaasuu sheekhu riwaayaadka xadiiskana ku ururiyey baxsi fiicanna uu kaga hadlay uu ku radinayo qolyaha diiday oo wuxuu waxaa ka mid a ah ninkii dhihi jiray hazali hazali sooma garanaysaan wadaadkii masriga waaga dhawood dhiman jira ayaa ka mid a ah macna culimmada ka hadashay buu tilmaamay oo sheegay oo xadiiska aada u difaacday oo uu ka mid yahay ibnu khusayma ibnu xibbaan bayhaqi baqawi nawowi casqalaani ibnu xajar buu ka wadaa raggaasoo dhan buu meeshaa ku sheegay marka waa u noqon kartaa masle waa taa qodobka labaadi waxa weye aan doonayo isagan inaan baraarujiyo isla darsigeennii hore markaan ka hadlaynay khabarkii jasaasada jasaasa nimankii tagay ee jasiiradda ku arkay dajaal ku arkay qisadiisa markaan sheegaynay ayadana waxaan ka dhignay oo carabkeennu maray inay nimankaasi saxaabo ahayeen sidaasi sax ma aha iyadana macluumadaa iyadana hala saxo nimankaasi inay saxaabo ahaayeen xadiiska kuma cadda laakiin xadiiska waxaa ku cad in tamiimu daari oo qisada lahaa nin nasraaniyuu ahaan jiray kadibna nebigu u yimid oo la mubaayacodo wuu islaamay asagaana marka nebiga xadiiska u sheegay qisada nebiga waxaa u sheegay tamiim daari tamiim daari marka wuxuu ugu sheegay nebiga sal ly waslam asaga iyo koox ay ilmaadeer yihiin oo soddon ah oo labada qaliil qabiilee ka dhashay la yidhahdo lakham iyo judaam labadaa qabiil ka dhashay rag wada dhashayna ah ayaa badda maray oo doon raacay marka taqriiban daahirka xadiidka waxaa ka muuqata inay ahaayeen dad qabaa-isha ka soo jeeda laakiin markaa aan muslimiin ahayn markan dambe uu soo islaamay iyo nebiga qisada marka u sheegaya dhacdada u sheegaya marka daahirka xadiisku saasaa ka muuqata laakiin innaga waxaan markii u sheegnay inay saxaabo ahaayeen macluumada iyadana saxa in sha allahu tacala hada wabillahi tawfiiq w sal allahuma w sllam cala nabiyina mxamed wala ali saxbi waslm